caamil macmuul camal aan soo fahnay marka marka ficil iyo faacil la sheego ficilkaa caamilkiiya faacilkuna waa macmuulkii camalkuna waa icraabka kelimadda aaqirkeeda saaran oo faacilka godka saaran wey taasaan soo ogaan baabu lmafcuuli haadaa midkaanu baabulmafcuuli waa mafcuulkii baabkiisii aladii mafcuulkii lam yusama aan la magacaabin faacilu faacilkiisa haadaa midkaanu baabulmafcuuli waa mafcuulkii baabkiisii aladii mafcuulkii lam yusama aan la magacaabin faacilu faacilkiisa halkan waxaan ka gelaynaa mafcuulu ladii lam yusama faacilu keli kelimad asalkeeda mafcuul ahaa mafcuulku waa shayga ficilku ku duldhacay waa midka ficilku ku duldhacay mafcuulu asalku ahaa faacilkuna waa midka ficilka sameeyey hadda fiiriya haddaan idhaahdo daraba zaydun camran daraba zaydun zaydaa wuxuu garaacay camran daraba waa ficilkii la sameeyey garaaciddu waa zaydna waa faacilkii ficilka sameeyey waa midkii wax garaacay waa faacilkii ficilka sameeyey camarna waa mafcuul bigii waa midkii ficilku ku dul dhacay garaacista ku dul dhacday daraba zaydun camran haddaan idhaahno daraba waa maxay waa ficilkii zaydunna waa faacilkii ficilka sameeyo garaacidda qofkii sameeyey waayo camranna mafcuulu biigii waa kii ficilku ku dul dhacay ganaacisanaba ku dul dhacday markaasoo kaleeto ficilkii waa la sheegay faacilkii sameeyey camran marka waa mafcuul bihi waa la kordhiga waa noo soo socota marmara waxaa la samaynaa faacilkii ficilka sameeyey la sheegi maayo sabab sababo badanaa loo qariya marmaraa la sheegay ficilkii iyo mafcuulkii keliyaa la sheega markaasoo kaleeto mafcuulka waa la goda sida faacilkii oo kale loo goda waxaa la dhahdaa almafcuul aladi lam yusama faacilu waa mafcuul aan la magacaabinoo la sheegin faacilkii ficilka ku dul dhuftay lama sheegin mafcuulkaas marka waa la godaa waa la godaa sida faacilka loo godo magacyo badan uu leeyay magacyadiisa waxaa ka mid ah almafcuul aladi lam yusama faacilu waxaa kaloo ka mid ah naa'ibu faacil labada magacba sagaal faacilkiibu naa'ib ka noqona faacilku soo ma godnayn aacilka hadii la xadfo mafcuulkana naaib noqonaya naaibku muxuu qabtaa kan laga naaibkaya wuxuu qaban jiray sooma marka faacilkiya la xadfaa mafcuulkiya naaibka noqona sidii loo godi jira loo goda marka maadaama faacilka la godi jiray kan ka naaibkaana waa la goda marka naaibu faacil waa la yidhah waa laiska soo gaabiya naaibu faacil waa la yidhaha kii faacilka naaibka ka ah mafcuulu lam yusama faaciluna waa la yidhahda mafcuulkii aan la sheegin faacilkiisii macnaha faacilkii oo ficilka ku dul sameeyey lama sheego labada magacba waa la yidhahda haadaa kanu baabulmafcuuli waa mafcuulkii baabkiisii aladii mafcuulkii lam yusama aan la magacaabin faacilu faacilkiisii wa huwa mafcuulkaasu alsmo waa isim xarafna ma noqdo ficilna ma noqdo waa isim isimkoo almarfuucu la goday waa la goda maxaa yeele faacilun naaib ka yih naaibkana waxaa la ogsoon yahay midka uu ka naaibka yahay shaqadiisii qabta marka waa la godaa lamana kor dhigo lamana hoos dhigo marfuucun oo mid la rafciyo la goday alladii isimkii weeye lam yudkar aan la sheegin macawla jirkiisa faacilu faacilkii ficilka ku dul dhuftayna lama sheegin waa maqayn haddii lagu idhahda mafcuulu ladii lam yusama faacilu sheeg istilaaxaan maxaa la idhahda huwa اsm اmarfuuc اladii lam yudkar macahu faacilu saas leeda marka mafcuul ladii lam yusama faacilu iyo maxaa isku mid a naaibu faacil waa isku mid wa huwa mafcuul ladii lam yusama faaciluhu alsmu waa ism haddii lagu yihi waa ism maxaad ogaata xarafna ma noqdo ficilna ma noqdo isimko almarfuucu la goday waa la goday hadii la waxaad ogaatay mansuub iyo majruur ma noqdo aladii isimkii lam yudkar aan la sheegin macawla jirkiisa faacilu faacilkiisii lalama sheegin haddii faacilka lala sheego ma la godi karo ma la godi karo marka fiiri ficilkaas isimka ka dambeeya mar wuxuu noqdaa faacil marna wuxuu noqdaa mafcuul ladii lam yusama faacilu saa loo kala garana marka saan u kala garana calaamadaa lagu siina ficilka asal waad soo ogaa sidiisaa loogu dhawaaqaa marka uu faacil ka dambeeyo laakiin haddii inta faacilkii la xadfo mafcuulkii meesha la dhigo naa'ib uu ka yahay ficilka shaqalkiisaa la bedelaa si aad u fahamto waxa ficilka ka dambeeya inuusan faacil ahayn oo uu yahay naa'ib faacil si aad u fahamto ficilka shaqalkiisaa la bedelaa ficilka shaqalkiisaa la bedelaa maalan fiiri daraba uu ahaa ficilku soo daraba zaydun camran daraba zaydun zaydaa wuxuu garaacay camran saasay u shaqlaneen markii hore zaydun faacilkii ah waa lagu dhawaaqay camranna mafcuulkii ah waa lagu dhawaaqay haddii faacilka la xadfo oo zayd la xadfo oo ficilka iyo mafcuulka keliya la sheego ficilka shaqalkiisa waa la bedelaa hadduu maadi yahay xarafka ugu horreeyaa la godaa qabla alaakhirkana waa lahoos dhiga hadda daraba xarafka ugu horeeya waa maxay daad xarafka ugu dambeeya kan ka horeeyaan ra'da marka daadkana god ra'dana hoos dhig daraba haye duriba camrun dhe mar amr camar iska gud daraba zaydun camran u ahaa soomaa zayd xadas camar iyo isku xiji ku dhawaaq duriba camrun duriba camrun camar inuusan faacil ahayn oo naaib faacil yahay maxaad ku garanee ficilka shaqalkiisa qaabka ficilka loo shaqlaan ku garanay ah. markaad aragto duriba camrun waa fahme waxaa leedahay camar ma ahan faacil kii faacilkaha maaha waa mafcuul ee faacilkiia maqan maxaa yeele ficilka shaqalkiisaad fahme hadduu mudaaric yahayna xarafka ugu horreeya waa gode xarafka ugu dambeeya kan ka horeyna waa kordhigay iiri yadribu zaydun camran yadribu zaydun zaydaa garaaca camran yadrib waa ficil mudaaric zayduna waa faacil camranna waa mafcuulu bih saasay asal ahaa faacilkiyaa la xadfay mafcuulka iyo ficilka kaliyaa la sheega waxaa la rabaa in la garto kelimadda ficilka ka dambayda inay mafcuulta xarafka ugu horeeya ficilka god xarafka qabla aakirka aakirka xarafka ka horeyana kordhig yudrabu camrun yudrabu camrun marka saan ugu dhawaaqayno markaan macnaynayno duriba camrun maxaan leenahay duriba camrun camar waa la garaacay isaga waa la garacay waa mafcuul bih waa kii ficilku kudul dhacay laakiin ciddii garacday lama sheegi ma aana sheegin hadda ciddii garacday haddaan ku idhahdo duriba camrun camar maanta waa la garaacay qofkii garacay miyaan kuu sheeg kuma sheegin ma taqaanid hadda marka waa laga jaahid naa faacil wey marka haye dhihi maydid duriba camrun camaraa garaacay dhihi camr wax ma garaacin camar isagaa la garaacay duriba camrun camar waa la garaacay yudrabu camrun camar waa la garaaca cidda garaacayda lama sheegin oo faacilka yudrabu camrun camar waa la garaaca asal fiiri kelmadaa waxay ahayd akrama zaydun camran akrama zaydun camran zaydaa camar karaameeyey xadaf faacilka xadaf ficilkana xarafka ugu horeeyana god xarafka qablalaakhirkana hoos dhig ukrima camrun camar waa la karaameeyey qofkii karaameey miyaa la sheegay lama sheego ukrima camrun camar waa la karaameeyey yukrimu zaydun zaydaa karaamayna camran waa mudaaricii yukrimu zaydun zayda wuxuu karaamaynaa camran xarafka ugu horeeya god mudaarica qabla aakhirkana kordhig yukramu camrun camr waa la karaamayna laakiin qofka karaamaynayoo faacilka lama sheegin yukramu camrun intaasaan baranayna fain kaana alficlu ficilku hadduu yahay maadiya ficil maadi ah duma awaluhu xarafka ugu horeeya waa la godaa وksira waa lahoos dhigaa maa xarفka qabla aakiri aakirkiisa hortiisa ku sugan marka inta faacilka la xadfo mafcuulkii meesha la dhigo xarafka ugu horeeya waa la goda aakirka xarafka ka horeyana waa lahoos dhigaa hadduu ficilku maadiya si loo garto ficilka isimka ka dambeeya inuusan faacil ahayn si loo garto fain kaana alficlu ficilku hadduu yahay maadiyan duma awalhu awalkiisa waa la godaa wa kusira waa lahoos dhigaa maa xarafka qabla aakiri aakirkiisa hortiisa ku sugan daraba ah. zaydun camran zayd xadaf majhuulk majhuulka dhig marka duriba camrun awelkii waa la goday qab akrikana waa lahoos dhig khalaas wain kaana ficilku hadduu yahay mudaarican mudaaric duma awalu xarafka ugu horreeya awelkiisa waa la godaa wafutica waa la kor dhigaa maa xarafka qabla aakiri aakhirkiisa hortiisa ku sugan xarafka ugu horreeyana waa la godaa qabla aakhirkana waa la kordhiga hadduu mudaariciyo marka oo faacilka la xadfo oo mafcuulkii booska la dhigo wain kaana ficilku hadduu yahay mudaarican mudaaric duma awalu awalkiisa la godaa wafutica waxaa la kordhigaa maa xarafka qabla aakiri aakhirkiisa hortiisa ku sugan wa huwa mafcuulu ladii lam yusama faaciluhu calىa qismayni laba qaybood korkoodu ku sugnaaday mafcuul ladii lam yusama faacilu laba qaybood u ah. so faacilku laba maahayn waa labadii waa labadii wa huwa mafcuul ladii lam yusama faacilu calىa qismayni laba qaybood korkoodu ku sugnaaday daahirin mid daahira iyo wa mudmarin mid mudmaru ku sugnaaday labadii u qaybsama mubhamkiina yuu la mid yahay mudmarka mudmarku la mid yahay ilaa ism saddexuu ahaa saddexdaba faacil waa noqon kartaa daahir mudmar mubham marka mubhamkii mudmarkaanu lamid yihi waa noqon kara faacil dee waa mabni un wa huwa ladii lam yusana faaciluhu calaa qismayni laba qaybood korkoodu ahaaday daahirin mid daahira wa mudmarin mid mudmar ah fadaahiru kan daahirkaa naxwu qawlika waa hadalkaagoo kale duriba zaydun zaydaa la garaacay aad tidhaahdo miisaalkan asal muxuu ahaa marada camrun zaydan uu ahaa kanu miisaalkan fiiri marada camrun zaydan camara faacil ahaa camar xadas duriba zaydun zaydaa la garaacay zaydaa wax garaacaha dhihi zayd wax ma garaacin isagaa la garaacay soonaayo faacil ah. qofka waxaa la rabaa ardaygaa markuu ku dhawaaqo kelmadda in la fahmo naaib faacil iyo faacil wax uu ku dhawaaqa dadan kale oqoon eber waa eber ad noqeen duriba zaydu zayd waa la garaacay marka hore misaalkan muxuu ahaa daraba camrun zaydan camar faacilkiyaa la xadfay duriba ficilkiyaa la bedelay marka ficilkiyaa la bedelay shaqalkiisii si loo garto isimka ka dambeeyo godan inuu asalkiisu ahaa mafcuul mafcuul inuu hasi loo garto duriba zaydun zaydaa la garaacay icraabhe duriba ficlu maadin mabniyun lilmajhuuli mabniyun lilmajhuuli aada leedahay waxaa loo dhisay ficil aan faacilkiisa la garanay oo laga jaahiliyay qaabka loo dhiso mabniyun lilmajhuuli waa saas ficil laga jaahil yahay faacilkiisa qaabkii loo dhisi jira loo dhis oo loo shaqo duriba ficlu maadin mabniyu lilmajhuuli mabniyun cala alfatxi la maxal lahu min alicraab zaydun waxaa tiraa naa'ibu faacil iska dhe warkaba iska soo gaabi mafcuulu ladii lam yusama faacil waa war dheer waxaa kaaga gaaban naa'ibu faacila iska tiraa zaydu naa'ibu faacil marfuucun biduriba duribadaana goday oo caamil u ah duribada caamil u ah oo goday زayd naaئب فاacل marفوuع yaa goday biduriba ha lagu godo marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun daahiratu fii aakhirihi nabad waa hadduu kuu bilowma mar ma joogsado naxwadu insha allah duriba ficlu maadin mabniyu lilmajhuuli mabniyu cala alfatxi laa maxala lahu min alexraab zaydu naa'ibu faacil marfuucu biduriba wa calaamatu rafci damatu daahiratu fii aakhirihi wa yudrabu zaydu zaydaa la garaacaa miaalkan asal wuxuu ahaa yadribu camrun zaydan saasuu ahaa yadribu camrun zaydan waxaa faacil ahaa camr camara faacil ahaa markaasaa waxaa la sameyey faacilkiiya la xadf mafcuulkiiya booskii la dhigay ficilkiiya shacalkiisii la bedelay markaasaa la yidhi wayurabu zaydu zayd waa la garaaca ah. wayurabu zaydun zayd waa la garaaca yudrabu ficlu mudaaric muqayaru siiqa maya icraabtii hore ku laabo iraabba haddii nuuc loo dhawaaqo waa iskaga qasmee waxaa tidhaha yudrabu ficlu mudaaric mabniyu lilmajuuli mabniyu lilmajuuli marfuucu litajarubi min annaasib waljaazibi mudaaric waa mucrab asagu marfuucu litajarubihi min annaasib waljaazibi wa calaamatu rafcihi mamatu daahiratu fii aakhirih زayd naaib faacil marfuuc biyutrabu yutrabudana caamilaho lagu god زayd naaib faacil marfuuc biyudrabu waa la goday waxaana caamilaho goday yutrabu وcalaamaةu rafci damtu daahiraة fi akhiri وأkrima camrun camaraa la karaameeyey asalku muxuu ahaa akrama زaydun camran saasuu ahaa akrama waa ficilkii زaydu waa faacilkii camran mafcuul bihii aheed faacilkiia la xadfay ficilki waa in shaqalkiisii la bedelo si loo fahmo isim ka godanoo ka dambeeya inuusan faacil ahayn ee uu mafcuulkiya si loo fahmo oo loo garto markaasaa la yidhi ukrima camrun camaraa la karaameeyey wa ukrima camrun camar waa la karaameeyey ciddii karaamayda lama sheegin isagaa mafcuul bihii oo karaamadu ku dhacda laakiin ciddii karaamayday lama sheegin wa ukrima camrun ukrima ficlu maadin mabniyu lilmajhuuli mabniyun cala alfatxi laa maxal lah min alacraab waxaa loo shaqlay ficil laga jaahil yahay faacilkiisii sida loo shaqlo ficilka laga jaahil yaho la garanay faacilkiisa qaabka loo shaqlaa loo shaqlo ah. ukrima camru naa'ibu faacil marfuuqu biukrima waa la goday yaa goda caamil u ah ukrima wa calaamatu rafcihi mamatu daahiratu fii akhirih wayukramu camrun camr waa la karaamayna misaalkan asalkiis muxuu ahaa wayukrimu zaydun camran saasu ahaa wayukrimu zaydun camran saasu ahaa markaasaa la xadfay zayd ficilkiiya shaqalkiisii la bedelay ficilkii markii faacilkii laga xadfaa shaqalkii la bedel yukrimu zaydu camran u ahaaye yukramu awelka god qabla aakhirkana kordhig camarna god wa yukramu camrun camr waa la karaamayna yukramu icl ficlun mudaaricun majhuul ficlun mudaaricun mabniyun lilmajhuuli marfuucu litajarudi min amaasib waljaazi wa calaamatu rafci damatu daahiratu fii aakhirihi camru naa'ibu faacil marfuucu biyukrim biyukramu biyukramu marfuucu biyukramu wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri daahirka intaasuu kaaga miisaali waayo walmudmaru sow daahir iyo mudmar ma ahayn walmudmaru mudmarkii itnaa cashara waa labiyo toban damiir waa labiyo toban ithnaani lilmutakalim wa khamsatun lilmukhaaطabi wa hamsatun lilqaa'ibi nabad waay waa la fahmay waa labiyo tobankii labiyo tobankii wey laga leexleexama laba mutakalim wey شhanna mukhaadab wey شhanna haa'ib wey sidii ku socone kii hore ta od fahmtay biswa naxwu qawlika wadalika mihaalka naxwu qawlika waa qowlkaagoo kale duribtu anaa lay garaacay duribtu ah. anaa lay garaacay awal hadda waa naab faacil ah. taadu awal faacil maanta maaha waa mafcuulu ladii lam yusama faacilu duribtu anaa lay garaacad leeda qof keligiis duribtu fiiri marka iraabta durib ficlu maadin mabniyu lilmajhuul mabniyu cala sukuun liitisaalihi bidamiiri rafci اlmutaxarik laa maxala lahu min alaxwaal wataau naaibu faacil waxaad tidhahdaa wataau damiiru lmutakalimi naaibu faacil wataau damiiru lmutakalimi naaibu faacil mabniyun calaa dami fii maxali rafci nabadu waa adiga faacilkeeda fahamtay wax yar aa la bedelaa kaliya meesha hore ta awal waxaa la dhahaya faacil awalba wataau lilmutakalim waa la dhahaya laakiin aacila ladhahay damiiru mutakallim marka la hahdo faacila ladhaha sooma haddana xala leeyahay naaibu faacil bis waa intaas waduribnaa annagaa nala garaacay waa damiirka kaloo mutakalimka ah lilmutakalimi almucadim nafsahu lilmutakalimi wa macahu kayruhu aw ilmucadimi nafsahu mutakalim oo lala joogo amase isweynaynaya wuxuu leeyahay duribnaa waa nala garaacay waa nala garaacay uu leeyahy wduribnaa waduribnaa waana la garaacay alwaaw xarfu cadf durib ficlu maadin mabniyu lilmajhuuli mabniyu cala sukuuni liitisaalihi bidamiiri rafci mutaxarik laa maxalo min alacraab maa damiiru mutakalim naa'ibu faacil mabniyu cala sukuuni fi maxali rafci waduribta miyo adaa lagu garaacay labadii mutakalimka waa dhamayna mukhaatabkaada bilaabanay waa duribta adaa lagu garacay miyo hal ninoo lala hadla waa alwaaw xarfu caطfin durib ficlu maadin mabniyu lilmajhuuli mabniyu calى الsukuuni liitisaalihi bidamiiri rafci اmutaxarik laa maxalo min اlأxraab wataau damiir اmukhaadabi naa'ibu faacil mabniyu calى اlfatxi fii maxali rafc waduribti gabar yahay adaa lagu garaaca waduribti alwaaw xarfu cadfi durib ficlu maadi mabniyu lilmajhuuli mabniyun cala sukuuni liitisaalihi bidamiiri rafci اlmutaxarik laa maxala min aacraab wataaw damiiru mukhaadabati naaibu aacil damiiru lmukhaadabati naaibu faacil mabniyun cala alkasri fii maxali rafci wa darabtumaa labadiinaan aa laydin garaaca wa darabtumaa labadiinaan aa laydin garaaca alwaaw xarfcati waduribtumaa labadiinaana laydin garaacay waduribtumaa labadiinaana laydin garaacay alwaaw xarfcati durib ficlu maadin mabniyu lilmajhuuli mabniyu cala sukuuni litisaani bidamiiri rafci اmutaxarik laa maxala min araab wataau damiiru mukhaababayni naa'ibu faacil mabniyu calى dami fii maxali rafc wlmiimu xarfu cimaad wاlalifu xarfu daalu calى tasliim waduribtum raggiinaan badanaa la idin garaaca raggiinaan badanaa la idin garaaca waduribtum alwaaw xarfu caطfin durib ficlu maadi mabniyu lilmajhuul mabniyu calى الsukuun liitisaalihi bidamiiri rafci اmutaxarik laa maxalo min اraab wataau damiir mukhaadabiina wataau damiir mukhaadabiina naaibu faacil mabniyu calى dami fii maxali rafc والميم علامة جمع الذكور والميم علامة جمع الذكور وضربتن قبله دان بدن والين غراعي وضربتن قبلها بدن على غراعين وضربتن قبله دان بدن والين غراعين waxaa qalaba inaad tirahda gabdhahan badanaa la garaa inaad hadalka iyaga u jeedaan raba oo tirahdo waduribtunna gabdhihiinaan badan aa laydin garac ayaga la hadal alwaawu xarfu catun durib ficil maadin mabniyu lilmajhuuli mabniyu cala sukuuni litisaali bidamiiri rafci mutaxarik laa maxal lahu min alaxraab wataau damiiru lmukhaadabaati naaibu faacil mabniyun cala dami fii maxali rafci wanuunu calaamatu jamci niswa shantii khitaabka halkaas nooga haray waa duriba huwa ninkii maqnaaya la garaaca duriba ficil maadi mabniyu lilmajhuuli mabniyun cala alfatxi laa maxal lahu min alaxraab والنaaئب marka meeaad ka dhii jirta وaaiل والنaaئبالفاaعل ضميiر مستطر جawاaزا تqديiرهu huوa nabad marka hore وuu ahaa زayd duriba waa la gaرa saas aha mkii زayd ahay waa la kutubay saas ah waagi hore duriba زayd وduribat hiy gabadhi waa la garaacay alwaaw xرف caطin duriba فعل maadi مبنiي للmjهuل مبنiي عaلى الفتح لا محل من الأعراب wtaa alaamau niswa wataau calaamatu tamiis wataau calaamatu tamiis wanaa'ibuاlfaacili damiiru mustatirun jawaasan taqdiruhu hiya waduribaa labadii maqnaayeenaa la garaacay laba wiilna waa noqon kara laba dumar waa noqon kara isku darna waa noqon kara alwaaw xarfu cafin duriba ficlu maadin mabniyu lilmajhuuli mabniyu cala fathi la maxal lahu min اlxraab waliu tasniyati naaibu aacil amase wlaliu naaibu faacil mabniyun cala sukuuni fii maxali rafci waduribuu raggii badnaayaa la garaacay fiiri duriba ficilmaadi mabniyu lilmajuuli mabniyun calaa dami litisaalihi biwaawi jamaca litisaalihi biwaawi ljamaaca laa maxal min araab wawaaw naaib faacil wwaaw اljamaacati naaib faacil mabniyu calى الsukuuni fii maxali rafcin wlalifu alifta ka dambayda wlalifu faariqaة bayna waaw اlmufradi wa waaw اljamaaca waa duribna dumarkii badnaayo maqnaayo la garaacay dumarkii badnaa oo maqnaa aa la garaacay wa duribna alwaaw xarfu catin durib ficl maadin mabniyu lilmajhuuli mabniyu al calى sukuuni litisaalihi bidamiiri rafci mutaxarik laa maxalo min acraab wa nuunu damiiru marka calaamad maaha waa isim markaas markuu calaamadda ahaa taa ka horreeday iskaakaa darmi darabtuna marka la yidhaha markaasu calaamadii markaasu calaamadii laakiin haddana isaga calaamad waxba kama horreey ficilka isaga la xidhiidha soo ma jeedid markan ta'du ka horreeda waa ism waxay leedaha damiiru jamci waxaa leedaha damiir اaaibaat iska dhe oh. damiir اaaibaat ama damiir الnisw alaa'ibaat mabniy al waxaa leedaha damiir الnisw alaa'ibaat naaib faacil mabniy al ai fi maal raf isagaa isimaba maanta marka oo tadu ka horayda darabtunna la yidhaah markaas nuuntu waa xaraf waa calaamad markaas laakiin hadda calaamad maahan isagaaba isimaba waa damiir markaan marka damiiru niswati اlghaa'ibaat ad leeda waa damiir oo dumar maqanoo jamca tusa naaibu faacil mabniyu al ai fii maal raf mabniyu calى اlfaxi fii macal raf wallah subxana wa taala alam sal اllah ala